والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay awaaridii mugtasabada ahayd siiba safahi waxa uli sheekhu waqaalo daahiriya qolada daahiriyada la yidhaha waxay lehay yudfacu lmaalu xoolaha waa loo dhiibayaa ilaa man balaqa qofka qaangaaray caaqilan isagoo caqli leh lianna arushda rushtigu cindahum agtooda huwa albuluuqu maca alcaqli waa qaangaadhu caqli la jiro waasamacu cindahum safiinimaduna agtooda waa cadamu alcaqli caqli la'aan faman balaqa caaqilan qofka qaangaadhay isagoo caqliga taxaqaqa fiihi rushdu rushdigii ayaa xaqiiqoobay wa wajaba waxaana waajibay waajiba dafculmaali ilayhi xoolaha in loo dhiibo ama aljumhuuru jumhuurta wiyaa farushdu cindahum huwa salaaxu waa wanaag iyo hagaag fi lcaqli xagga caqliga waalqudratu iyo awood calaa xifdi lmaali xoolaha ilaalintiisa falaysa kullu caaqilin mid kastoo caqliga ma aha nin rashiidan rashiid ma aha wain kaana haba ahaadee kullu rasiidin midka roosal rashiidi caaqilan caaqilba ha ahaadee waxa aynu ka soo hadalnay safaha iyo masaladii ahayd maalka in loo dhiibayo iyo inaan loo dhiibaynin qofku hadduu qaan gaadho isagoo safiiha oo aan hagaajinaynin tasarufkii iyo taglifarkii xoolihiisa xagga diintana aan ku wanaagsanayn markaa jumhuuru lculamaa ama fuqahada waxaan daahiriyo ahaynin waxa ay ku tageen sabigu hadduu qaan qaangaado isagoo safiiha oo waxba hagaajinaynin inaan xoolihii loo dhiibaynin daahiriyaduna waxay yidhaahdeen buuhi markaa daahiriyadu waxaa la yidhahdaa qolada raacsan sheekha abu sulaymaan kuyadiisa daawuud binu cali alasfahani ee ku caanbaxay daawuud ahaahiri daawuud ahaahiri waa culimmadii hore labadii boqolee hijirada ayuu dhashay laba boqol iyo toddobaatankiina wuu dhintay awalkiisii hore waxau ahaa atbaacdii imaamu shaafici madhabkiisa raacsanayd kadibna madhab mustaqila ayuu markaa yeeshay waxyaalaha markaasuu cayniga ku yahayna waxaa ka mid a ah dawaahirta kitaabka iyo sunnaha ayuunbay qabsadaan waxa qiyaaska la yidhaahdo agtooda ma yaallo iyo yacni waxa wujuuda ra'yiga ka mida ah, agtooda ma yaallo markii hore wiska indiraasimaa la yidhaha laakiin haddana waxaa calanka u qaaday oo soo kiciyey maxamed ibni xasm sheekh ladi aظaahiri kitaabiisa almuxallaa la yidhaahdo yacni ninkaasaa u nusreeyey oo markii dambe soo kiciyey haddaba qolada daahiriyada la yidhah waxay yidhaahdeen xoolihii waa loo dhiibayaa qofka qaangaadha ah, isagoo caqli leh maxaa yeelay aayaddan qur-aanka ilaahay leeyahay fa in anastu minhu rushdan rushdigaasi agtooda waxa weeye inuu qofku qaangaadho isagoo caqli leh safiihna aan loo dhiibaynin xoolahana waxay leeyihiin waa ka aan caqliga lahayn oo safana cadamu lcaqli baa la odhanayaa marka waxay leeyihiin qofku hadduu qaan gaaray isagoo caqli leh waxaa ku xaqiiqoobay rushtigii mar haddii rushtigii iyo hanuunkii ilaahay ku xidhay xoolow dhiibka uu ku xaqiiqoobayna xoolii in loo dhiiba ayaa waajiba ah. ama jumhuuru lfuqahaa fuqahada yacni say u badnaayeen wixii aan daahiriyo ahaynin rushdigu agtooda waxa weeye waa inuu caqligiisuna toosan yahay awoodna u leeyahay ilaalinta xoolaha waa hagaag xagga caqliga iyo awoodid maalkii inuu xafidu hagaajiso ayaa la yidhaahdaa oo caaqil kastaa ma aha mid kastoo caqlilay maaha mid rashiid oo toosanoo hanuunsan maaha laakiin rashiid kasta waa caaqil qofka isagu rashiidkaahi dee waxa weeye waa qofka caqligiisu hagaagsan yahay xoolihiisiina ilaashanaya oo isagu markaa rashiid w caaqil buu noqonaya laakiin caaqilkasa rashiidna caaqilkii ayaa safiihna yeelanaya rashiidna yeelanaya wa qaala daahiriyatu waxay dhahay yudfacu lmaalu waa loo dhiibi ilaa man mid ayaa loo dhiibi balaqa qaangaari caaqilan isagoo caqli leh lianna rushda cindahum rushdigu agtooda huwa albuluuqu maca alcaqli waa qaangaar iyo caqli wada jiraan wasabau cindahum sabahuna agtooda cadamu lcaqli weeye faman balaqa qofka qaangaara caaqilan xaalu yahay soo caqli leh taxaqaqa fiihi rushdu ayaa xaqiiqoobay wawajaba waxa waana waajiba dafcu lmaali ilayhi xoolaha in loo dhiibo ama aljumhuuru jumhuurkii fuqahada iyo badidoodii farushdu cindahum rushdigu agtooda wasalaaxu fi lcaql waa hagaag xagga caqliga waalqudratu iyo awoodid calaa xifdi almaali xoolaha ilaalintooda falaysa kullu caaqilin rashiidan ma ahaanin wain kaana habaada kullu rashiidin caaqilan caaqil ba ha ahaadee wa cinda aljacfariyati alrashiidu huwa albaaliqu alcaaqil qolaha jacfariyada la yidhaahna rashiidku waa qofka baaliga caaqilka almuslixi huwa albaaliqu alcaaqilu almuslixu ee hagaajinaya limaalihi waalcadlu waa caadilkaa fii diinihi oo falaa yataxaqaqu rushdu rushdiba xaqiiqoobaya bilqudrati karid calaa xifdi lmaali faqad maal ilaalintii awood la awooda kuma xaqiiqoobayo wa inamaa bihi awoodid la awooda ilaashiga xoolaha iyo wa bilcadaalati fi diin iyo cadaalad xagga diinta ilaa ana haadahu calaa maa yabduu waxaa muuqanaya laysa maaha limaxalla itifaaqin cindahum maxaad ay isku waafaqsan yihiin maaha faqad dakara bacdu mutaahiriin mujtahidiihim mujtahidiintooda kuwooda dambe qaarkoodna waxay sheegeen ana arashida huwa almuslixu limaalihi ka hagaajinaya weeye duuna an yashtarida inuu isagoo shardiyayni fiiha alcadaalata fi ddiin cadaalad xagga diinta waxau sheekhu leeyahay qolyaha jacfariyada la yidhaahdo oo aynu markaa dhowr jeer soo sheegnay jacfariyadu waa fiqiga qolada ashiica alimaamiya la yidhaahdo madhabkooda weeye waa jacfar asaadiq bin moxamed albaqir oo imaamka lixaad ee a'immadan marka ay sheegdeen shiicada ismacashariyada la yidhah ama imaamiyada la yidhaahdaa waa madhabka markaa loo nisbeeye ay leeyihiin waana jacfar asaadiq ayaa markaa loo nisbaynayaa waana yani waxyaalaha markaas uu wax ku saleeyana waxaa ka mida ah kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo caqliga sunnuhuna agtooda sunnaha nebiga iyo wuxuu noqonayaa qowl alimaam labadaba waa uu noqonayaa markaas waxa uu leeyahay sheekhu jacfariyadu ayagu waxay qabaan rashiidku inuu yahay ka caqliga leh ka qaangaarkaha caqliga leh ee hagaajinaya xoolihiisa xagga diintiisana caadilka ku ah ee dembi weynaan samaynin kuwo yarna aan joogtaynin markaa rushdigi ma xaqiiqoobayo awoodu awoodo un xoolaa ilaalintooda laakiin waxa uu ku xasilaya waxa weeye awoodu awoodo inuu xoolihii ilaaliyo iyo cadaalad fi ddiin yacni waana sida ay markaa shaaficiyadu ay qabto ee rushdiga marka ay ku fasirayaan inuu yahay markaa salaaxun fi ddiin iyo inuu markaa xoolihiisiiyo hantidiisiina hagaajisanayo shaaficiyana saasay markaa ku fasiraan se masriga minhaajkaba aynu markaas ku aragnay laakiin wuxuu leeyahay sida muuqataa fuqahadu arrinkaa iskuma waafaqsana oo mutaakhiriinta mutafaqad dakara bacdu mutaakhiriin mujtahidiin mujtahidiinta kuwa dambe qaarkood waxay sheegeen rashiidku inuu yahay uunkaa xoolaha un hagaajinaya ee aan waxba iyagoon u shardin alcadaala fi ddiin laakiin saddexda imaamka kale halkaa maraya laakiin imaamu shaafici madhabkiisu waa xagga diintana waa inuu markaa qof hagaagsan oo caadilo yahay hantidiisana markaa hagaajisanaya waa inuu yahay wa cinda aljacfariyati alrashiidu waalbaaliqu alcaaqil waa ka qaangaadhka caqliga almuslixu ee hagaajinaya limaalihi waalcadlu fii diinihi ee diintiisana caadilkaa falaa yataxaqaqu rushdu rushdi ma xaqiiqoobaya bilqudrati kalid calaa xifdi lmaali faqad xoolaha ilaalintoodao keliya wa inamaa bihi ilaalinta markaas xoolaha iyo wuxuu ku xaqiiqoobayaa yacni awoodla awooda ilaalinta xoolaha iyo wabilcadaalati fi diin iyo xagga diinta oo qof caadila uu noqdo ilaa ana haadaakaasi calaa maa yabduu sida muuqanaysa laysa maxala itifaaqin cindahum meelay markaa isku waafaqsan yihin fuqahadu maaha faqad dakara wuxuu sheegay bacdu mutaahiriin mujtahidiihim mujtahidiintooday kuwii dambe qaarkood waxay sheegeen ana arashiida huwa lmuslixu limaalihi ka hagaajinay weeye duuna an yashtarita isagoon shardinin fiihi dhexisa alcadaalatu fi ddiin waa qoladaa markaas jacfariyada almaqsuud birushdi waxaa looga jeedo walaakin hal ilmuraadu ujeeddada birushdi loo jeedaa xaqiiqatu miyaa ama dinnatu mise waa loo filankiisa un qowlaani a lilfuqahaa'i fuqahada ugu sugan alqowl lwal qowlka hore almuraadu birushdi waxaa loo jeedaa xaqiiqatuhu oo falaabudda waxaa laga maarmaana min wujuudihi in la helo wa macrifatii iyo garashadiisa ayaa laga maarmaana falaa yasixu ma ansaxayo an yuqaamu in la joojiyo maqaamahu meeshiisa shayun aakharu shay kale oo min buluuqi sinin mucayana sini iyo mucayanahoo go-an gaadhideeda aw hayri dalika ama kaa kayrkiya wa calaa hada alqowli haddaan ku soconno laa yudfacu lmaalu lisabiil loo dhiibi maayo bacda albuluuqi xataa yahbuta ilaa uu sugmo rushduhu hanuunkiisa iyo toosnaantiisu mahmaa balaqa inkastuu mina sini da'da ka gaadho bal xataa low saara hadduu noqdo shaykhan kabiiran oday weyn loo dhiibi maayo ilaayo dee ay sugaato rushdigiisu wa hada qowlu ljumhuuri weeye min ashaaficiyati walxanaabilati walmaalikiyati walxanaabilati waljacfariyati waabi yuusuf wa moxamed saaxiibey abi xaniifa wاlxujatu lihada اlqowlina waxa weeye awalan ina dafca almaali xoolaha dhiibitaankoodu bacda اlbuluuqi qaangaarka dabadii mucallaqun waxaa lagu xidhay biinaasi rushdi iyo hanuun in laga ogaado famaa goortii lam yujad aan la helin oo walam yabut aanu sugnaa wayahbut aanu sugnaanin laa yajuusu ma banaano dafculmaani ila lbaaliqi in loo dhiibo lianna almucallaqa bishardi shardi waxaa lagu xidhay macduumun mid macduum ahoon jirin weeye qabla wujuudi shardi shardigii intaan la helin wa haaniyan mar in nasafaha fii xukmi manci lmaali xagga inuu maalkii mancinayo in gacanta loo geliyo bimansilati aljunuuni waalcatah wuxuu la mid yahay waalidii iyo sagagarnimadii wahumaa labadoodana yamnacaani waa diidayeen dafcaal maali ilayhi maa xoola in loo dhiibo sawaon balaqa alkhaamisata walcishriin shan iyo labaatan ha gaadho aw tajaawasaha ama ha dhaafo kamaa yamnacaani siday u diidayeen qablahu hortiiba fakadalika sabahu isaguna waa la mid waxa uu leeyahay sheekhu rushdiga maxaa looga jeedaa ila ilaahay baa yidhi wabtalun iyo taamaa xataa idaa balaqu nikaaxa agoommada jirraba marka ay guur gaadhaan ay qaan gaadhaan fa in anastu minhu rushdan haddii aad ka ogaataan oo ka dareemtaan rushdiga hanuun iyo toosnaan xoolahooda u dhi rushdiga maxaa loola jeedaa markaa wuxuu leeyahy rushdiga ma waxaa loo jeedaa xaqiiqadiisii inay gaadhaan mise loo filaynkii uun xilliga loo filayo inay markaa rashiid noqon karayaan inay gaadhaan weeye wuxuu leeyahay laba qowl ayaa ku sugan qowlka koowaad wuxuu leeyahay rushdiga waxaa looga jeedaa xaqiiqadiisa oo waxaa laga maarmaana in la helo rushdi xaqiiqo ah in la garto rashiidnimadiisa marka wax kale oo halkii rashiidnimada la toos la taagaya ama la joojinayaa ma jiro oo la odhanaya mar hadduu da'da intaa la gaadho rashiid buu noqday iyo wax kaloo halkiisa la joojinayaa ma jire waa in rashiidnimo xaqiiqaa la helo oo la gartaa saa daraaddeed wuxuu leeyahay qowlka haddaan ku soconno sabiga xoolihii loo dhibi maayay intuu qaan gaadhay ilaa ay rashiidnimadiisu sugnaato da'da intuu doonaba ha gaadho oday dhacayo oo siddeetan jiraba ha noqdee waana siday jumhuuru lfuqahaa qabaan shaaficiyada maalikiyada xanaabilada jacfariyada iyo labadaa saaxiib ee madhabka markaa la dejiyay abu xaniife abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan sidaa ay qabaan marka abu xaniifa ayuunbaa ka harhsan isagana waynu arki doonaa wuxuu xujaystay iyo halku maro qowlkana wuxuu xujaysanayaa buu leeyahay waa midda koowaade u dhiibiddan xoolaha loo dhiibaya intuu qaan gaadhay dabadii waxay ku xidhnayd in la ogaado rushdigiisa intii aan la helin ee aanay sugnaanin rashiidnimadiisii ma bannaano xoolihii in loo dhiibaa le'annu shay haddii shardi lagu xidho intaan shardigii la helin waa waxaan jirin imika waxa fa in aanastu minhum rushdan fadfacuu ilayhi amwaalahum maxaa xoolaha u dhibitaankiisu muxuu ku xidhan yahay dee shardi buu ku xidhan yahaa in la ogaado inay markaa rashiidan yihiin markaa shayga haddii shardi lagu xidho intaan shardigii la helin waa mid macduum ahoo aan waxba kaba jiraan wey mar labaad safahu xagga inaa xoolihii mancinayo oo aan qofkii gacanta loo gelin wuxuu ka dhigan yahay waalidii oo kale iyo catayo oo yacni maraannimadii iyo dhaandhaannimadii ah junuun iyo catahna dee waxay mancinayeen in loo dhiibo xoolaha qofkaa waalan ama qofkaa sagagarkaa ama shan iyo labaatan ha gaadho ama yacni ha dhaafo shan iyo labaatan ka horba siday u diidayeen in loogu dhiibo ayay markaa shan iyo labaatan hadduu gaadhiya hadduu gudboba junuunka iyo catow xooli in loogu dhiibo ay u diidayaan fakadalika sababna waa la mid isaguna markaa shan iyo labaatan wuxuu ugu qaydayaa sidaynu dib ka arki doonno abu xaniifa wuxuu qabaa shan iyo labaatan hadduu gaadho walow yaan yacni rushdigiisa laba ogaaninba in xoolii loo dhiibayo almaqsuudu birushdi walakin hal ilmuraadu ujeeddada birushdi looga jeeda xaqiiqatuhu miyaa ama dinatuhu mise loo fideenkiisa qowlaani baa lilfuqahaai igu sugan alqowl lawalu almuraadu birushdi waxaa looga jeeda xaqiiqatuhu oo falabdo waxaa laga araan min wujuudihi in la helo uu jiro rushdigi wa macrifati garashadiisa ayaa laga maarmaana oo falaa yasixu ma ansaxayo an yuqaama maqaamahu meeshada shayun aakhar wax kale in la joojiyo oo min bunuuqi sinin mucayana sin iyo da' la cayimay oo la jaray gaarideeda aw hayru dalik wacalaa hada alqowli laa yudfacu lmaalu lisabiil loo dhibi maayo bacda albuluuqi qaangaar dabadii xataa yahbuta ilaa uu sugmo rushduhu yacnii rashiidnimadiisu iyo toosnaantiisu mahmaa balaqa min asinni inkastuu da-da ka gaadhaba bal xataa walow saara shaykhan kabiiran oday weynba ha noqdee wa hada qowlu ljumhuuri jumhuuriya say culimmadu badan yahay hadalkooda weeye min ashaaficiyati walmaalikiyati walxanaabilati waljacfariyati waabi yuusuf wa maxamed iyo saaxibay abi xaniifa wاlxujaةu lhada اlqowli qowlkan xujadiisuna waxa weeye awalan marka hore ina dafca almaali xoolaw dhiibitaagiisa bacda albuluuqi mucallaqu waxa lagu xidhay biinaasi rushdi rushdiga hanuun markaas in laga ogaado famaa goortii lam yuujad aan la helin wayahbut aan u sugnaanin rushdigii aan la helin aan u sugnaanin laa yajuuz ma banaana dafcu lmaali in loo dhiibay ila albaaliqi lanna almucallaqa bishardi shardika lagu xidhaa macduumun mid lala yahay oon jirin weeye qabla wujuudi shardi shardigii intaan la helin wahaaniyan mar labaad ina safaha fii xukmi manci lmaali xagga xukunka xoolaha mancinteeda uu ka mancinaya qofkii in gacanta loo geliyo bimansilati aljunuuni waalcatha buu la mid yahay wahumaa labadaasna yamnacaani waa diidayaan dabca almaali ilayhi xoolaha in loo dhiibo sawaaءn balaqa alkhaamisata wاlcishriin shan iyo labaatan gaadhiya aw tajaawazaha ka gudubya kamaa yamnacaanihi siday u diidayaan yani xoolihii loo dhigay qablahu shan iyo labaatan ka hor fakadalika safow safaya ayaa isaguna la mida alqowl aani qowlka labaad qowl abi xaniifa weeye wa cindahu agtiisa almuraadu birushdi waxaa loo jeedaa xaqiiqatuhu qabla buluuqi alkhaamisati walcishriin intaanu shan iyo labaatan gaadhin wa madinatu loo filaynkiisa weeye bacda buluuqi hadasin da-daa markuu gaadhona yacni dee waa madinadiisii oo loo filaynkiisii ayaa la gaadhay faman balaqa qofka qaan gaadha rashiidan isaga toosan oo wathaabata uu suuro rushduhu dufica ilayhi maaluhu waa loo dhiibi wain lam yabluq ilkhaamisata walcishriin yaanu gaadhinbe wain balaqa haddaba hadduu qaangaadho hayra rashiidin ow lam yuclam aan la ogaanin rushduhu untudira waxaa la sugayaa ilaa an yabluqa alkhaamisata walcishriin intuu shan iyo labaatan ka gaadhayo wa cinda dalika ayaa yuxkamu birushdihi la xukminayaa wayudfacu ilayhi maaluhu loo dhiibayaa sawaun culima minhu rushdu laga ogaa aw lam yuclam lama ogaana lianna haadihi asin daadani madinatu rushdi rushdi loo filaankeed weeye id laa yanfaku kama fakado oo kama haro rushdigu canhaa muddada ilaa naadiran naadir iyo marla arag mooyaane walaxkaamuna tubnaa waxaa lagu dhisay cala alghaalibi la cala alnaadiri naadir iyo marla arag laguma dhisay haalibka iyo axkaamta lagu dhisaa waxau sheekhu leeyahay qowlka labaad waa qowlka abu xaniifa abu xaniifa agtiisa rushdiga waxaa looga jeedaa xaqiiqadiisii oo in xaqiiq ahaan loo helo lana garto inta aanu shan iyo labaatan sannadood gaadhin wixii ka horreeya shan iyo labaatan hadduu gaadhana yacnii waa madinadiisa iyo loo loofileenkiisa uno mar haddii uu shan iyo labaatan gaadhana yacni waa loo filayaa rashiidnimo oo wuxuu leeyay qofku hadduu qaan gaadho isagoo rashiida oo rushdigiisii sugnaado xoolihii waa loo dhiibayaa shan iyo labaatan bayuu gaadhinbe haddii uu qaan gaadho isagoon rashiid ahayn ayuu qaan gaadhay ama rushdigiisii ayaan la ogaamin wuxuu leeyahay waxaa la sugayaa ilaa inta uu shan iyo labaatan ka gaadhayo marka uu shan iyo labaatan gaadho ayaa waxaa la xukminayaa inuu ninkani rashiid yahay xoolihiina waa loo dhiibayaa ama rushdi ha laga ama yaan laga ogaanin liannahu wuxuu leeyahay da'daa shan iyo labaatanku waa da'da rushdiga loo filo inta badanna rushdigu kama hadho iyo loofarnimadu yani waxay ku dhammaataa shan iyo labaatan wixii ka horreeyey oo shan iyo labaatan maarduga rushdigu kama hadho naadiran yani mar la arag mar mar ayuun baa la arkaa dee qof shan iyo labaatan jiro rashiid ahayn axkaamtana sida qaalibkabaa lagu dhisaa naadirka laguma dhiso weliba shan iyo labaatan labaatankana waxa uu cuskanaya wuxuui waa da'da ugu yar ee awow ku noqon karo wa aqallu sinin liljuduuda buu ihi awownimo oo isagu wuxuu qabaa da'da uga horayse qofku wax ku dhali karaa inuu yahay labiyo toban jir dee xamli inta ugu yarna si labadii aayadoo tilmaamayeen waa lix bilood markaa labiyo toban jir markuu ahaa ayuu guursaday oo lix bilood buu inan ku dhalay laba iyo toban bilood oo kale laba-iyo toban sano oo kale markuu jiro ayuu kiina guursaday lix bilood buu isna inan ku dhalay shan iyo labaatan jir markuu maraya waa awoobuuhi sinuljuduuda ayuu gaadhay markaa dee mar hadduu awow noqdo halkaa gaadhay haaliban markaa loofarnimadii iyo wixii waa iska hadhaano halkaasaa ruushtii u ka bilaaba markaa intii ka horraysana xaqiiqatan waa in la ogaada laakiin mar hadduu awow noqdo oo daada awownimada uu gaadho yacni xoolihiina waa loo dhiibayaa waana rashiid baa la odhanaya alqowl aani waa qowl abi xaniifa wacindahu lmuraadu birushdi agdiisa rushdi waxaa looga jeeda xaqiiqatu qabla buluuqi alkhaamisati walcishriin shan iyo labaatan intaanu gaarin wa madinatuhu madinadiisa iyo loofilaynkiisa weeye bacda buluuqi hada sin da-daa inta aanu gaadhin faman balaqa qofka qaangaadha rashiidan isagoo rashida wa habata rushdu u sugnaado dufaca ilayhi maaluhu baa loo dhiibi wain lam yabluq alkhaamisata walcishriin yaanu gaadhin wain balaqa hayra rashiidin hadduu qaangaadhay isagoo rashiid ahayn ow lam yuclam rushdu aan la ogaanin untudira waxaa la sugayaa ilaa yabluqa alkhamisata walcishriin intuu ka gaadhayo wa cinda dalika maa yuxkamu birushdi la xukminayaa wayudfacu ilayhi maaluhuna waa loo dhiibi sawaun culima minhu rushdu laga ogaayo aw lam yuclam lama ogaana lianna hada sirni da-dani madinatu rushdi weeye waana da-da ugu uu ku noqon karo idan laa yanfaku canha rushdigu kama fakada canhaa laa yanfaku arushdu canhaa can hada sin ilaa naadiran in yarun bay kala haraan waaxkaamuna tubnaa cala alghaalibi sida haalibkee badan baa lagu dhisaa laa cala naadiri marlaaray laguma dhiso wastadalla abu xaniifa raximah llah bijumlati adilatin adilo dhowra ayuu deliishay minhaa waxaa ka mida ina manca almaali xoolaha ka mancintiisa canman balaga hayra rashiidin qofka qaangaaray isagoon toosnayn inamaa kaana wuxuu a lianna sabaha safahu qad laa yufaariqu linsaana qofka inaanu ka tegin baa la arkaa fii awali axwaali اlbuluuq qaangaarhka xaaladihiisa awalkooda ama idaa tataawala azamanu markuu dheeraado bian balaqa alkhaamisata walcishriina sana waa inuu gaadhee falaabudda waxaa laga maarmanaa an yastafiida rushdan inuu rushdi markaa faa'iidayso bidariiqi tajriba tijaabo inuu markaa ku faa'iidayso idi tajaaribu tajribooyinka iyo tijaabooyinku taftaxu alcuquula cuquusha ayay furtaa wa tashxadu aladhaana maskaxahana way soofaysaa wa tubsiru alinsaana qofkana way tusisaa wa bi hada rushdi almustafaad rushdiga alla faa'iidaystay ayaa yataxaqaqu uu ku xaqiiqoobayaa shardu dafci اlmaali shardigaa xoola in loo dhiibo lianna rushigu rushdigu huwa shardu dafci اlmaali lilbaaligi waana shardigii ahaa in xoolaha loogu dhiibayo aangaarhkeed jaءa fi اlaayati nakira aayadda isagoo nakiraa buu ku yimi fayasduqu wuxuu ku rumoobayaa calaa adnaa rushdin rushdi inta ugu yar ayuu ku ruboobayaa waxyaalaha u daliishay abu xaniifa waxaa ka mid a waxa uu leeyahay waar xoolaha waxaa looga mancinayey qofkan qaangaaday isagoo rashiid ahayn oon toosnayn waxay ahayd dee safiihnimadan iyo loofarnimadani waxaa la arkaa qofka inaanay faaruqin oonay ka tegin qaangaadhka xilli axwaashiisan uga horraysa markanuu qaangaadho yani xilliyadan ugu horraysa inaanay faaruqin baa la arkaa laakiin wakhtigu hadduu dheeraado oo masele shan iyo labaatan sano uu gaadho oo da awownimada u gaadho waxa laga maarmaana bule inuu rushi faa'iidaysto oo uu ku fahaysto biariiqi tajriba dee tajribe iyo markaa wax tijaabin ila ummaddii buu dhex gelaya oo cid buu la xidhiidaya oo cid bay wax dhex marayaan rushdigii markaas hagaaggii markaa xagga diinta iyo hagaajintii xagga xoolahaba dee ummadduba ha ka faa'iidaysanayaan maxaa yeeley tajaarubtu dee caqliyadana waa furtaa maskaxaha markaas waa yacni waa waa soofaysaa shahaadadu waa soofaynta iyo qofkuna waxbay tustaa markaa rushdigaa laga faa'iidaysanayo tajribada ayaa shardigii ku xaqiiqoobayahaa xoolaha in loo dhiibo leannu rushdigu wuxaa shardigii xoolaha loogu dhiibaya qofka qaangaarhka aayaddani wuxuu ku yimi isagoo nakiraahoo dee wuxuu ku riboobayaa markaa rushdika ugu yar ayuu ku riboobayaa wasadala abu xaniifa wuxuu daliistay bijumlati adilatin adilo dhowra ayuu daliisho minhaa waxaa ka mid ah ina manca almaali xoolaha ka mincindiisa caman balaqa hayra rashiidin ka qaangaara isagoo rashiid ahaynin inamaa kaana wuxua liana safa qad laa yufaariqu linsaana qofka inaanu faariqin aanu ka hadhin baa la arkaa fii awali axwaali albuluuqi qaangaarhka xaaladihiisa awalkooda iyo bilowgooda inaanu ka hadhin baa la arkaa ama idaa tadaawala zamanu laakiin wakhtigu hadduu dheeraado bian balaaqa alkhaamisata walcishriina sana waa inuu shan iyo labaatan sano gaaraybe falaabuda waxaa laga maarmaana an yastabiida rushdan inuu rushdi faiisa bidariiqi tajriba idi tajaaribu taftaxu alcuquul caqliyaashay furtaa watashhadu اladhaan maskaxahana way soofaysaa wa tubsiru linsaana qofkana way waxbay tusisaa wa bihada rushd اlmujtabaad rushdigaa la faa'iidaystay ayuu yataxaqaqu ku xaqiiqoobayaa shardu dafci اlmaali shardigaha oolaa shardiga xoolaha loogu dhiibayay lianna rushda rushdigu wahuwa shardu dafci اlmaali waa shardigii loo shardinaya xoolaa in loogu dhibayay lilbaaliqi kii qaangaadhae ja'a fi laayati nakiratan buu ku yimi fayasqu wuxuu ku ruboobaya calaa adnaa rushdin rushdinka ugu yar fain aanastum minhum rushdan aya rushdin bay leeyihiin haddii aad wax ka mida un rushdi aad ka dareentaan waayayba ina manca almaali xoolaha ka mancintiisa can ilbaaliqi laga mamnuucayo hayri rashiidi aan rashiidka ahayni ima an yakuuna litaadiibi inuu noqdo edbin waima an yakuuna cuquubatan iyo inuu noqdo cuquubo calaa ficli lxaraami xaraan samaynteed wahuwa tabdiiruhu xoolihiisa saydhsaydintooda wey waima an yakuuna iyo inuu noqdo xukman hayra macquuli macnaa oon macnihiisa la gelinna habata binasi nas ku sugnaaday haddaba fain kaana almancu litaadiibi hadduu yahay fataadiibu inama yaxsunu wuxuu hagaagaa ida kaana marju'a nafcuhu markaa nafcigiisa la rajaynayo ama idan qadaca rajaau rajo hadduu go'o bian balaqa hamsan wacishriina sana waaba inuu shan iyo labaatan gaaday walam yu'nas rushduhu rashidnimadiisiina aan la ogaanin falaa macna macna male liistibraari manci maalii canhu maalkiisa ka mancintiisa sii joogtaynteedu wax macnay leeday ma jirto id laa faa'idata min dalika arrintaa wax faa'iidihii kuma sugnaa oo fa yakuunu cabathan ciyaar ayuu noqonayaa wain kaana almancu cuqubatan haddii mancintu cuquba ay tahayna falcuqubatu tasqudu waxay ku dhacdaa bishubhati bay ku dhacdaa wa shubhatuna hunaa qaa'imatun waa taaganta oo waa liwujuudi shayin dee wax mina rushdi ayaa lilinsaani loo helay idaa balaqa hada sin markuu gaadho kamaa qulnaa saan nidhi fayalzamu waxaa waajiba dafcu lmaali fi hadihi alxaala xaaladda nin xoolihii loo dhiibo lannahu idaa saqada almaanicu maanicu hadduu dhaho cadda lmamnuucu mamnuuci waa soo noqdaa wa idaa kaana wain kaana halkaa idaa yidhi in weeye halaa ku qorta wain kaana almancu haddii mancigu markaasuu yahay habata mid ku sugnaaday binasi nas ku sugnaaday hayra macquuli lmacnaa xaalu yahay macnihiisa midaan la garaynin saqada aydan waa dhacaya lianna sharda shardiga lidafci lmaali huwa xusuulu rushdin ma waa in rashiidnimo uun la helo waqad xasala waxaa culammadaa ku xasilay bibuluuqi alkhaamisati walcishriin shan iyo labaatan gaadidood kamaa dakarnaa saan ku sheegnay fi lfaqrati aluulaa faqraddaa hore saan ku soo sheegnay waxaa kaluu leeyahay sheekhu abu xaniife waar mancintan xoolaa laga mancinayo qofkan qaangaadhka ah ee caqliga leh ee aan rashiidka ahayn saddex arrimood midkoodu weeye in la yidhaahdo wacedbin ayaa looga loogu diiday in la yidhaahdo mee waa cuquubo oo ficilkan xaaraantee uu samaynayo wixiisanuu sayrsaydinayo cuqubo lagu cuqubaynayo ayaa looga mancinayaa imaa inuu yahay xugun markaa nas ku sugnaaday oo aynaan markaa macnihiisa garanaynin iyo xigmaddii ujeeddada laga leeyahay saddexdaa midun weeye haddaba saddexdiiba midba meel buu la baxay oo wuxuu yihi haddii mancintu litaadiibi ay tahay oo waxaan loogu diidayo xooluhu ay tahay edbin dee edbini goorma ayay timaaddaa markaa la rajaynayo inay waxtarayso edbintaasi ee la filayo ayay edbini timaaddaa laakiin mar haddii ay rajada inay edbintu wax tarto rajadaasi mar hadday go'do oo shan iyo labaatan sano gaadho oo rushdina markaas aan lagu ogaan laga arag macno ku jira male in xoolaha u diiditaankeedii yacni lasii joogtay iyo wax macno ay kuma jiro wax faa'iidaaho kusugan ma jirto cabas ayay noqonaysaa waxba markaa shan iyo labaatankaa dabadi uga soo kordhi maayaane hadduu shan iyo labaatankaaba dhaafo oo markaas aan wax rushdigana laga dareemin wax u soo kordhayaa ma jiree edbintii wakhtigeed waa la dhaafay waxis ha la siiyo haddii la yidhaha maya mancintani waa cuquubo lagu cuquubaynaya sayrsayr kale xoolihiisa sayr sayriyana dee waxay ku dhici jirtay waxaa dadkii oo kale shubaha ayay ku dhici jirtay haddii waxayu shubaha ay soo galaan dee shubhada halkan waa taagantao mar haddii wax rushdigii alla hayo oo qofkani uu gaadhay muddadaa shan iyo labaatanka ah ee loofileenka rushdiga ahayd mar hadday shubhadaasi jirto waxaa laasima in loo dhiibo xoolihiisii leannu idaa saqada almaanicu cadda lmamnuuc hadduu maanici meesha ka baxu dhaco kii mamnuuca ahaana waa soo noqonaya oo iminka maanic oo dee rushdi la'aana baa meesha taallay rushdi la'aantan ayaa maanicahaydoo u diidaysay in loo dhiibo kii hadduu dhaco oo dee da'daa markuu gaadhay loofilaynkeedii uu yimaado kii mamnuuca ahaa ee xoolaha in loo dhiibaana wuu soo noqonaya xoolihiisi waa in loo dhiibaa ila maanicii diidanaba meesha ka baxay waxaa kaluu leeyahay haddii mancintani ay tahay mid ku sugnaatayna saan macnihiisa la garanaynaa isna waa dhacayaayo dee shardiga wuxuu ahaa xoolaha loogu dhiibayaa in rushdi uun la helo yacni haddii naskani waxa midaan macnihiisa wabtaliyatama xataa idaa balaquu nikaaxa fa inaa anastum rushda rushdan fadfacuu ilayhi amwaalahum yacni mancintan ama walaa tuutisum amwaalakum lati jacala allahu lakum qiyaaman mancintan laga manciyey hadday tahay mid ku sugnaatay naso aynaan macnaheeda garanaynin ayana waa dhacaysaayo leannao shardigii ahaa xoolaa in loogu dhiibaa waa in rushdi uun la helo wax rushdi ka mida waa in la helo dee rushdina la hel buu leeyahy mahadu shan iyo labaatan gaadhayo rushdigaa iyo shan iyo labaatan ma kala madhna sidaan faqrada horeba kusoo sheegnay wuxuu leeyahay ina manca almaali xoolaha kamancindiida cindiida canilbaaliqil caaqili laga mancinayo kayri rashiida ee rashiidka ahayn imaaya kule litaadiib inuu adbin yahay waima an yakuuna cuquubatan iyo inuu cuqubayo calaa ficli lxaraami shayga xaaraantaa samayntiisa lagu cuqubaynayo wahuwa tabdiiruhu waa yacni sayr sayrkiise waima an yakuuna in noqdo xukmun hayra macquulin macnaa iyo inuu noqdo xugun aan macnihiisa la garanaynin oo habata binasi nas ku sugnaaday fain kaana almancu litaadiibi haddaba hadduu yahay fataadiibu inama yaxsunu wuxuu hagaagsanaada ida kaana marjuua nafcu markuu yahay mid nafcigiisa la rajaynayo ama ida nqadaca arajaau rajua hadduu go'o bian balaga hamsan wa cishriina sana waaba inuu gaadhe oo walam yuunas rushdu rushdigiisina aan la ogaanin falaa macnan wax macnaa ma leh liistimraari manci maalihi canhu in la sii joogteeyo ka mancinta xoolihiisii laga mancinayo id laa faa'idata min dalika faa'ida kuma sugna fayakuuna cawasan ciyaar buu noqonaya wain kaana almancu hadduu yahay cuqubatana falcuqubatu tasqudu bishubha bay ku dhacdaa washubhatu hunaa qaa'iba waa taagan tahay oo waa liwujuudi shayin min rushdi wax rushdi ka mida ayaa la helay lilinsaani loo helay idaa balaqa hada sid markuu gaaro kamaa qulasaanini fayalzamu waxaa waajiba dafcu lmaali fi hadi lxaala in loo dhiibo liannahu idaa saqata almaanicu kii maanica ayagu hor taaginaa hadduu dhaco caadal mamnuucu wixii mamnuuc ahaa ee maanicaasi diiday uu soo noqonaya wain kaana almancu halkaa idaada in weeye sida madkhalka kitaabkiisan la yidhaahdo ba uu sheekhu ku caddeeyey saa ku tahay wain kaana almancu habata binnasi hadduu nas ku sugnaaday hayra macquuli lmacnaa oo macnihiisa markaas aan la garanaynin saqad aidan waa dhacaya lianna sharda lidafci اlmaali huwa xusuulu rushdin maca waa yani rushdi una xasilitaankii waqad xasala waxaanu ku xasilay bibuluuqi اlkhamisati wاlcishriin gaaditaankeeda kamaa dakarnahu saan ku sheegaynay fi lfaqrati اluulaa alqowl الraajix buu yhi haddaba qowlka raajixe xooga badan maca tasliimina innagoo yacnii arrin aan muran lahayn ka dhigayna biquwati adilati abi xaniifa abi xaniifa adiladiisa awooddeeda ilaa ana daahira alaayati aayadda daahirkeeda isaga ka muuqda laa yusaaciduhu ma ma ma saacidayo lianna dafca almaali culliqa waxaa lagu xulay biinaasi rushdi in laga ogaado oo laga dareemo toosnaan laa bibuluuqi sinin mucayana sinni iyo da' mucayana gaadhideeda ayaddu kumay xidhin wa xataa low saaqa haddii ay suurtagal noqoto saa'iq wax meelmara hadday noqoto iqaamatu sinni in da' la joojiyo maqaama rushdi rushdiga meesheedii fa yuraddu calayhi waxaa kaloo lagu sii radinayaa liman lam yajcal isina maxaanu da-da uga yeelin akara mid ka badan ow aqala mid ka yeen min alkhamisati walcishriin wa calayhi ka haddaan ku soconno faladii ka namiilu aanu ilayna ilaa tarjiicihi huwa qowl ljumhuur waa jumhuurta qowlkeeda waxa uu leeyahay sheekhu inaga oo yacni ogol maca tasliimina yani waxa la odhanaya waa qadiya musallama waa reebdoodi ka taagnayn ayaa loo musallama maca tasliimina innagoo macnaha ogol inay markaa adilada abu xaniife adila qawiya tahay laakiin daahirka aayadda ka muuqanaya ayaan saacidaynin le'anno ilaahay wuxuu ku xidhay xoolaha u dhiibitaankeeda kaa yacnii qaangaaray loogu dhiibayo in rushdi laga ogaado oo laga dareebo ee da' mucayana gaadhitaankeed kuma xidhin xataa haddii aynu yani mustasaaqay noqoto saaiq hadday noqoto wax meelmara hadday noqoto inda la joojiye halkii rushdiga waxa kaloo abu xaniife lagu radinayaa lagu qabsanayaa maxaa shan iyo labaatan uga badi waay ama uga yarin waay macnaha shan iyo labaatan dee aayad iyo xadiid ma sheegin muxuu odhan waayey soddon ama muxuu odhan waaye labaatan shan iyo labaatan kale an labaatanna ka mudnayn soddonna aan ka mudnayn oo yani wax sidana loo cuskado ayaan jirin cilladii aan idiin sheegay ee wili yani waa da'da ugu yara awow lagu noqonayo mooyaane sidaa daraaddi baa wuxuu leeyahy kaanuu ilanayna rajixidiisa iyo xoojintiisu waa qowl jumhuur maca tasliimina inagoo yani arrin laysla ogolayay ka dhigayna biquwati adilati abi xaniifa ilaa ana daahira laayati aayadda daahirkeedu laa yusaaciduhu ma saacidayo lianna dabca almaali xoolaha u dhiibitaankiisa culliqa waxaa lagu xulay binaasi rushdi rushdi yacni ogaanshihi ayaa lagu xidhay laa bibuluqi sinin mucayana sin iyo da mucayana gaarideed laguma xidhin waxataa low saaqa haddii uu meel mar noqdo iqaamatu sini in da la joojiyay maqaama rushdi fa yuraddu calayhi waxaa lagu radin liman lam yajcal isinna muxuu daada uga yeelin waaya agsara aw aqala min alkhaamisati walcishriin shan iyo labaatan muxuu ka ama uga yarayn waayo wacalayhi ka haddaan ku soconno faladii ka namiilu ilaa tarjiixi aanu ilanaynaa huwa qowl اljumhuur weeye almasأlaة الثaaniya masalada labaad alxajru cala safiih waa xayiraadii safiih la xayirayey ikhtalafa اlfuqahaa way isku khilaafeen fi safa hal yasixu ma ansaxaya an yakuuna sababan lilxajri inuu noqdo am laa mise ma ansaxayo sawabna kaana safahu asliyan haya bian balaqa alinsaanu safiihan waa inuu ku qaangaaday aw kaana safaw taariyan mid yimi ahaaya bian balaqa caadilan rashiidan waa inuu qaangaaday isagoo caqli loo toosan uma tala calayhi safa wuu ku soo dariyey wa yumkinu waxaana suurtagal ah raddu ikhtilaafihim in loo celiyo ilaa qowlayni alqowl lawal qowlka hore wa huwa qowl jumhuuri weeyaane min ashaaficiyati huwa qowl jumhuur wawgaasi in laga reeba wa qawl jumhuur min ashaaficiyai wاlxanaabilati wاlmalikiyati wاljacfariyati wa huwa abi yusuf wa maxamed saaxibi abi xaniifa wey wa cinda haaulaai kuwa agtooda jamiican dhammaan yuxjaru cala safiihi waa la xajrin lianna safaha sababun lilxajri waa sabab xajrigu iyo xayiraaddu ku timaado faida wujida haddii la helo wajaba alxajri waa waajibaya alqowl thaanina almancu min alxajri bisababi safah wa hada qowl abi xaniifa waahiriya abaxaniifiya daahiriyadoo israacay weeye halkaasina waxau leeyahay sheekhu masaladii labaad ee halkan aan kaga hadlaynay waa xajrintii safiiha la xajrinayey la xayirayey fuqahadu way isku khilaafeen safaha ma ansaxayaayo ma u suubabaa inuu sabab lagu xajriyo noqdo mise ma noqonayo safahuna waa laba qaybood oo safa asliya iyo safa taariga baa la yidhaahdaa haddii qofku isagoo ku qaangaadho safiih oon hagaajisanin waxba waa safah asliya baa la yidhahdaa hadduu ku qaangaado isagoo u hagaajisanaya gadaaluu ka loofaru markaa ka xumaado waxaa odhanayaa safah taaliya oo bardaba ku yimi baa la odhanaya ikhtilaafkoodaasina laba qowlu weeyaanoo jumhuurta oo shaaficiye iyo xanaabilo iyo maalikiye jacfariya iyo labadii saaxiibo abu xaniifa meel ayay mareenoo waxay leeyihin waa la xajrinayaa safiiha oo safahu waa sabab wax lagu xajriyo haddii la helona xajrigii waa imanaya waa waajibaya qowlka labaadna waxay leeyihin mee safa laguma xayiri karo waana isagoo qaba abu xaniifa iyo daahiriyadu almas'alaة الثaaniyatu waa alxajru cala safiih ikhtalafa alfuqahaau waxay isku khilaafeen fi safa hal yasixu ma ansaxaya an yakuuna sababan lilxajri inuu noqdo am la sawauna kaana safahu haya asliyan bian balaqa linsaanu safiiha waa inuu ku qaangaaday aw kaana safahu haya taariyan mid soo dariyey bian balaqa waa inuu qaangaaday caaqilan isagoo caqli oo rashiidan oo rashiida uma tara calayhi safahu uu ku soo dariyey wa yumkinu waxaana suurtagala raddu ikhtilaafihim ilaa qowlayni loo celiy alqowl اlأwal huwa isagu qowl اljumhuur weeye min ashaaficiyati wاlxanaabilati wاlmalikiyati wاljacfariya wa huwa qowl abi yuusuf wa maxamed saaxibi abi xaniifa labadaasina kay ku tegeen weeye wa cinda hawlaai kuwa agtooda jamiican dhammaan yuxjaru cala safihi waa la xayiri lianna safaha sababu lilxajri waa sabab xajrintu leedahay faida wujida wajaba alxajru alqowl ahaani almancu min alxajri waa mancin markaa xajrigii laga manciyo oo waxay leeyihiin markaa laba xajri kale bisababi safa huwa qowl abi xaniifa wadaahiriya weeye haddaba adilat ljumhuur jumhuurtu waxay deliishanayaan istadalla ljumhuuru waxay deliishadeen calaa ana safiha yuxjaru calayhi in la xajin bijumlati adila adila doona minhaa waxaa ka mid ah qaala tacaala ilahi wuxuu ihi alif qaala tacala ilahi wuxuu ihi fain kaana aladii kii hadduu ahaado calayhi lxaqu safiihan hadduu ahaado ow daciifan ama mid daciifa ah hadduu yihi ow laa yastadiicu aan karayn an yumilahuwa inuu yeedhiyo falyumlil waliyuhu ha yeedhiya bilcadli fahadihi alaayatu aayadani afaadad waxay faa'iidaysay hubuuta alwilaayati wilaayo sugnaansheed cala safiih wadalika laa yutasawar lamana suuraysanaya ilaa bacda alxajri calayh intii la xajriyey ayuunbay suurtagal tahay taasina waa midda koobaade waxay deliisheen aayadda qur-aankaa ee ilaahay xagga hore uu ku dhahay ya ayuha aladiina aamanu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu وليكتب baynkum katib bاcadl waliba qof caadilha qor walyumlil اladii عليه الحق marka qofka caadilka ina idin kala qorayo kan lagu leeyahay xaqu ha yeedhiyo isagu si markaa dee ay iqraar ugu noqoto oo wixii isaga loogu qor ha yeedhiyo haddaba alla wuxuu haddii kan xaqa lagu leeyahay safiih uu yahay ama uu yahay daciif daciif markaa waa kii yaraayo kii iyo dee kii aasaasaqayo aw laa yastadiicu an yumila huwa ama ma awooday inuu yeedhiyo laba qof aan hadlayninba ama dhegalo oo kale wuxuu leeyahay falyumlil waliyuhu bilcadli weligiisu ha yeedhiyo si cadaaladi ku jirto ha u yeedhiyo oo cidda qoraysa ha u yeedhiyo isagu marka aayaddani waxay tilmaamaysaa bay leeyihiin in ay sugan tahay wilaaye iyo mas-uuliyad qofkii safiiha ahaa laga yahay oo weligiisu inuu markaa mas-uulka yahay ah dee waxaana la suuray isagana marka la xajriyo ee isagii la xayiro ayay markaa wilaayadaas kala sugmaysaa istadala اljumhuuru calى ana sibe yuxjaru calayhi bijumlati adilati minha waxaa ka mid alif qaala tacala ilahi wuxuuhi fain kaana aladii calayhi lxaqu kan xaqa lagu leeyahay safiihan hadduu yahay ow daciifan ow laa yastadiicu aan karayna an yumila huwa inuu yeedhiyo falyumlil waliyu bilcadli ha ku yeedhiyo fa hadihi alaayatu afaadad waxay faasiyey hubuuta alwilaaya cala safiihi wilaayo sugnaanshaha safiiha korgiisa weli laga yahay wadalika laa yutasawaru kaana lama suuraysanayo ilaa bacda alxajri caleyh intii la xajriyey mooyaane ma jaءa fi اlأhri waxaa ku yimi ana alimaama cali طalaba min alkhaliifati wuxuu ka dalbay cuثmaan ibnu cafaan an yacjula calى cabdillahi bni jacfar inuu markaas xajriyo litabdiilihi اlmaal xoolihii buu markaa saydhsaydhiye walow lam yakun alxajru cala safiihi jaaئizan haddaanu ahayn lama طalaba alimaamu cali imaamu cali ma dalbeen waxaa kaluu leeyahay sheekhu waxaa kale oo ka mida waxyaalahay deliisheen ahar aharkaa waxaa warinaya imaamu lbayhaqi ayaa warinaya waxaa kaloo warinaya cabdirasaaq asancaani baa musanafkiisa isaguna ku warinaya waxa kale oo warinaya alimaamu shaafici ayaa isaguna fil um ku soo saaray marka waxaanu ahaa cabdillahi ibnu jacfar ayaa wax iibsaday markaasaa cali wuxuu ku yidhi cuhmaan ibnu cafaan baan u tegayaayo aan odhanayaa ninkan xajri shaw waa u bogi waayey markaas waxaanuu sameeyey ayuu u bogi waayey zubayr ayuu dabeetana u sheego zubayr baa yidhi aniga ayaa shuraako kugula noqonaya dabeetana cusmaan buu cali u tegey markaasuu yidhi cabdillaahi xajri markaasuu zubayrna yidhi aniga ayaa shariik kulaa waxa uu iibsaday dabeetana cuhmaan wuxu uhi sidee baan u xajrinayaa ninuu markaa shariig la yahay zubayr si inuu shariig la yahay sidee baan u xajriyaa buu yihi marka waa aharkaas imaam shaafici fi lum ku soo saaray bayhaqi baa warinaya cabdirasaaq baa fi lmusanaf ku warinaya wuxuu leeyahay cali bn abi aalib ayaana markaas sidaas u codsaday ba jaءa fi اlأhri waxa yimi ana alimaam cali طalba min alkhalifa cuثmaan ibn cafaan waxaa uga dalay an yuxjura inuu calaa cabdillahi ibnu jacfar inuu xayiro litabdiirihi ilmaala xooli ayuu markaa saydhsaydhiyey walow lam yakun ilxajru cala safiih jaa'izan haddaanu bannayn lamaa talabahu limaamu cali imaamu cali ma dalbeen jiim alxajru cala sagiiri yahbutu wuu sugmaa muxuu sugmayaa liixtimaali tabdiirihi dee tabdiirkiisa ayaa suurtagal ah wa hada almacnaa mawjuudun fii sabiiliisa waa joogaa oo fa kaana alxajaru calayhi laaziman buu ahaaday kama huwa binisbati lisaqiir sida markaa loo eega kii markaa saqiirkaa yaraayoo kale waxau leeyahay sheekhu xajrinta ka yar la xajriyaa waa sugmaysay dee wixiisan inuu saydhsaydhiyo halleeyo ayaa suurtagelkeeda loo xayirayay dee macnaha wixiisi inuu saydhsaydhiyo baabi'iyaana waa macno safiihana jooga markaa xajrintu isagana laazim bay noqotay sida markaas kii yaraaba jim alxajru cala sagiiri yahbutu waa sugmaya waa lixtimaali tabdiirihi inuu xoolihiisa sayrsaydhiyaa suurtagala wahada almacnaa macnahaas inuu xoolaha sayrsaydhiyaana mawjuudun fi sabiihi waa joogaa fakaana alxajru caleyhi laaziman buu noqday kama huwa binisbati lisagiir sida markaa yani marka loo eegaba kii sagiirka ahaa daal asafiihu laa yaxsunu ma wanaajinaya atasarufa fii maalihi inuu xoolihiisa ku tasarufo fa huwa fii xaajatin baahi ayuu qabaa ilaa um ilaa man miduu qaba yancaahu ilaaliyo wayaxfud calayhi maalo xoolihiisa u ilaaliya walaa yataataag haadaa kaasi lama suurtogelayo ilaa bilxajri caleyh isagoo la xayiro mooyaane kama huwa alxukmu fi sagiir siduu xukunkii kii yaraaba yahay walaa yuqaalu loodhan maayo ina safiya caasin safiyu caasin bitabdiirihi ku yahay almaala xoolaha saydsayrka uu saydsayrhayo falaa yastaxiqu ricaaya ricaayo ma mudanayo liannana naquulu waxaan odhanaynaa إن المعصية laa tukhriju saaxibaha kama saarto can istixqaaqi nadari lahu يعني mudasho in wax loo fiiriyo wa ricaayati maslaxati iyo maslaxadiisa in la ilaaliyo alaa yuraa miyaan la arkaynin ana alqaatila alcamda alqatla alcamda qatligii camdiga dilay ama camdan u dilay waa sida madhalka oo sheekhu camdan ayaa marka cibaadada ku taalla adna alqaatila camdan ka u dilay lam tukhrijhu jinaayatu kamay saarin can istiqaaqi nadari lahu in markaas wax loo fiiriyo bidaliili jawaazi alcafwi canhu in la iska cafiya ayaa bannaan fasafiihu awlaa safiiha ayaa ka mudan an yurcaa in la ilaaliyo jaanibuhu watulaaxada la daywado maslaxatuhu dantiisa waxa leeyahay sheekh oo kale safiihu ma wanaajinayo tasarufkii xoolihiisa xaaje baahi wuxuu qabaa cid ilaalisa oo xoolaha wuu xafidaa marka la ilaalin kare xoolaha loo ilaalin kara dee waa marka la xayirown nin wixiisii lagu sii daayo oo si uu doono odhanaya waar haybinine waar ka joog iyo waar shaygan daacido ma odhan karto laakiin marka xayiraadi ku dhacdo ee la yidhaahdo wuxuu iibin karo iyo wuxuu soo ibsan karo haddiisaa ku ibsan karaa midnaba ma jirto marka la yidhaahdo ayay imanaysaa marka in hantidiisi loo ilaaliyo sidii mana ka yariba uu ahaa lamana odhanaya buu leeyahay qofkan safiihahi waa qof caasiyahoo maalkiisa markaa saydhsaydhkan uu saydhsaydyahabuu ka garoobay ricaaye iyo ilaalnimo mudanaya lama odhanayo waxaanu leenahay buu leeyahy macsiyadu qofka kama saarto dee haddana inuu yeesho ummadda ku yeesho in dee wax loo fiiriyo oo maslaxaddiisa loo ilaaliyo innaga ayaana runtii maanta dee dareemaynoo arkaynaa dee dadka sufahada ah ay ahayd hantidooda markaas markaasi loo ilaaliyo iyo markii la xajiriboo cid u ilaalisa weyday yacani si ay uga soo baxayaan yacni waxaan aqaanay qaar yacni sekado dhan oo magaaladaas leh oo hadday is yidhaahdaan kirada un gurta dhowr kunoo dollar ayay usoo bixi lahaynoo kiro ahi oo haddana maalinba siduu dhowr bilood baa qalintuu iibsado xooga u qaata u baabiinayey maanta fara maran ka taagan ayaan ogi la yaabna male isagu sidaa wax dhaantaa ma samayn karayo waxna ma hagaajisan karayo laakiin waxay ahayd dee in laga qabto qolo kalena waxay ii sheegeen oo hanti badan magaalada kulli waxay dhahen hal nin ayaan naga toosnayn dabeedna waxay yidhahdeen kii markaan hantidii qaybsannay hantidiisii ah kown baanu u samaynay waxaanu war maxaa kugu filan adiga shaahaaga iyo waxaaga iyo waxaad cunayso maxaa kugu filan intiina waanu u qornay reerkiisii iyo markaa carruurtii masruufkii iyo wixii u baahnayen baanu ka siinay hal shay ma iibin kara baa taaban karayo yacni raggaa magaalada ka boolatiga ayaanu ka mid yahay markaa haddii kale beri hore waxba intuu ka soo baxo ayuu farais kula hadli lahaa dabeetana waxa uu leeyahay sida qaatilka dee camdiga camdan wuxuu dilaabaa jinaayadiisa iyo waxyeeladiisaasi kamay saarin haddana in wax loo fiiriyo oo wax loo eego oo dee waa la iska cafin karaaba safiihuna waa ka sii mudan yahay in dhinaciisa la eego maslaxadiisa iyo dandiisana la ilaaliyo asafiihu laa yaxsunu ma wanaagsan laa yuxsinu tasarufa ma wanaajinayo tasarruf fii maalihi ku tasarufo fa huwa fii xaajatin baahi buu qaana ilaa man yarcaahu mid ilaaliyo wayaxfud calayh maalahu maalkiisa u ilaaliya walaa yataata haadaakaasina suurtogeli maayo ila bilxajri calayh xajrin iyo xayiraad mooyaane kama huwa alxukmu fi saqiir siduu kii yaraa ba uu yahay xukunkiisu walaa yuqaalu ohanaya nasafiya caasi bitabdiirihi caasi buu ku yahay tabdiirkiisa almaalow saydhsaydayo oo fala yastaxiqu ricaayata ricaayo ma mudanayo liannana naquulu waxaan leenahay ina almacsiyata laa tukriju saaxibaha kama saarta can istixqaaqi nadari lahu yacni fiiro yacni mudasho in wax loo fiiriyo ka saari mayso iyo wa ricaayatu maslaxati maslaxadiis iyo dandiisoo la ilaaliyo alaa yulaami aan arkayna arkaynaa ana alqaatila camdan camdi ka u dilay lam tukhrij riaayatu kabay saarin can istiqaaqi nadari lahu in wax loo fiiriyo mudasheed kabay saarin bidaliili jawaazi alcafwi canhu in laga cafiyo ayaa bannaan fasafiihu awlaa isaga ayaa ka mudan ah an yurca jaanibu in la ilaaliyo wa tulaaxadu maslaxatu maslaxadiisa la daymoodo alxajru cala safiihi yadfacu dalala can iljamaacati jamaacada muslimiinta ayuu dhib ka difaacayaa id bihi xajriga sayusaanu maaluhu lagu ilaalinayaa oo falaa yakuunu caalatan calaa kayri ku noqon maayo walaa yataxamalu baytulmaali nafaqatahu nafaqadiisa ma xambaarayo waxaysu ina alxajra cala alinsaani meesha yani xajrinta insaanku lidafci darari can iljamaacati uu yahay amrun waajibun weeye walihaada saa daraaddeed ayaa yuxjaru waxaa la xajriyey calى اlmufti اlmaajin muftiga maajinka ayaa la xajriyey waطabiib اljaahil fakadaa saasoo kale yuxjaru cala safihi loo xajrin lidafci dalali can اljamaacati iyadoo jamaacada dhib laga dafcinayo waxa uu leeyahay sheekhu safiiha xajrinta la xajrinayaa jamaacadan muslimiinta dhib buu ka hor istaagaya xajrintaasi waayo xoolihiisi baa loo ilaalinayaa xoolihiisii marka loo ilaaliyana dee dulsaar cid kale ku noqon maayo haddiise la xajrin waayo wixiisa ka soo baxo dadkii kale qaraabadiisu dulsaar ku noqonaya baytulmaalka muslimiinta nafaqadiisii la saaraya waxaan imika gaaladu ay qaateen ay dadka masruufayaal islaamka uga horreeyey yacni islaamku sakada marka la soo uriyo qof waloo baahanba wax la siiyo ciddii markaa ama shaqaysan kari weyda ama baahatana baytulmaalka muslimiinta ayaa laga masruufaya markaa xajrintuna mar hadday xajrintan qofka la xajrinaya ay tahay dhib dadka markaa laga dafcinayo waa arrin waajiba ah. saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay waxaa la xayiraa muftiga maajinka almufti almaajin almufti almaajin waxay yidhahdeen waa kaa iska qowlaystahaahee baro dadka xeeladaha baadilka ah waa nin diintii garanaya oo haddana dadka wuxuu fatwoonaya say u xeeladaysan lahaayeen masalan ruux dumara ayaa u imanaysaa markaasuu markaa wuxuu leeyahay ninkeedii bay masalan doonaysaa yaa ishayaan wuxuu leeyahay iska yar ridowo yacni intaad iska yar gaalowdo si aad markaas uga baa'into iyagoo aan aqrigayn buu leeyahy iska ridowo dabeetana si aad isaga baa'into oo aad ninkaasur u khaldaqaaqdaan deete hadhow malaa ka khaldaqaaqdaana iska soo noqo ayuu odhanaya sidii markaa nin laga sheegayey nin baa malaha taasoo kalaa ah helay beri maxkamadahan markaasa showg way isla dhibmuteen nin imtixaaman oo tubasho badanoo imtixaanana uu ahaa way isla dhibmuteen markaasay maxkamadii tuinay tiri qaadiyow qof gaalah iyo gabadh islaam qof nin islaamah iyo gabadh gaali miya isqali karaan markaasuu say tiri diintiiba waanuga baxay ninkaa diinta islaamnimada waan uga baxay u qaadiyo bal weydii u cidda kaga dambaysay hadda <laughs> isagiina markay diintu wa qaliilka inagu ahaydoo aniga lafdeedu kagama dambaynaya tahay gishro la gelayaa buud markaa yani waa muftiga yani sidaa dadka ama waxay sekada markaa iskaga ridi lahaayeen markay saxaax xawlka gaadho yani waxaad sabaysaa un cid u hibe oo hadhowta ka soo cesho ayana ha kuu soo iimayso xeeladaha noocaasa kabara ayaa almufti almaajir la yidhaha ama jahli ku fadwoonaya dabiibka iyo dhakhtarka jaahilkaa ee isaguna dadka jebinaya kaana isagana waa la xayiraya waa loo diidaya shaqada maxaa yeelay dhibtooda ayaa jamaacadii ummadda laga xidhaya alxajru cala safiihi yudfacu darar darar ayuu ka dafcinaya cala ljamaacati jamaacada muslimiinta id bihi yusaanu maaluhu isagaa maalkiisa lagu ilaalin oo fala yakuunu caalatan calaa kayri ku noqon maayo walaa yataxamalu baytulmaalia nafaqatahu nafaqadiisa ma xambaarayo waxaytu meesha in alxajra cala linsaani uu yahay lidafci darar can ljamaca amrun waajibun arrin waajiba weeye walihaada saa daraaddeed ba yuxjaru cala almufti almaajin muftigaa markaas qowlaysaha ah ayaa markaa la xayiri wa tabiib aljaahil iyo tabiibka jaahilkaa fakadalika saas oo kale ayaa yuxjaru cala safiihi loo xajirinaya lidafci darari cala aljamaca iyadoo dararkii iyo dhibtii laga difaacayo jawaacada iyo kooxda muslimiinta wallahu aclam